ka dheer guri guri ku dumay gacan gacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geed geed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran kulan dhegeystayaal halkan waa idaacadda kulmiye ee kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s isna soo gelayso taarikhdu waxay ku beegan tahay labiiyo tobanka bisha novembar labaatan qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona guud ahaan magaalada afarteeda xaafadood hal xaafad oo dahan male afartooda xaafadood biyo haysta weli waa marin dhiman waayo horta xaalad aada u khatar ahaa magaalada ay ku sugan tahay xaaladda magaalada beledweyne oo cawaad u cakiran iyo guud ahaan xaafadaha magaaladaasi oo webiga uu kusoo fatahay maamulku waxay sheegeen in ay ka barakaceenba guud ahaan dadkii xaafadaasi deganaa waxayna sheegeen inay hadda bilaabeen sidii ay biyaha iskaga xiri lahaayeen qaybo ka mid ah guryahooda iyo xaruntii dowladda uu biyaha kusoo fatahmayay sida uu inoo sheegeen qaar ka mid a ah. maamulka sidoo kale qodobada barnaamijka caawa ad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona nus milyan soomaali ah ayaa bannaanka tuban oo guryahoodii ka baxay hooyooyin soomaaliyeed ayaa caawa bannaanka ku umulaya ra-isul xukuumadda federaalk soomaaliya oo ka hadlay xaaladihii u dambeeyey dalka iyo fatahaada iyo sidoo kale rababka xooggan ee ka daaya gudaha dalka soomaaliya isagoo ku baaqay in deg deg wax loogu qabto dadka soomaaliyeed uu saameynta ku yeeshay fatahaadda iyo rababka ka daaya gudaha dalkeenan soomaaliya qodobada sidoo kale barnaamijka xog wareysa ad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona kusimaha madaxweynahan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo kulan deg deg ah la qaatay gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka isagoo kala hadlay xaaladihii u dambeeyey fatahaadaha iyo sida ay u qorsheeyeen hay-adda maarinta musiibooyinka qaranka sidii loogu gurman lahaa shacabka soomaaliyeed qodobadaasi qodobo kale xubintii kalamaan eed barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa kaloo sidoo kale barnaamijka qeybka lama bayro waleehow lugama baaqdo inkan wada hadimadiisana wale habid heshiiyo sugantaasi qaybaha dambe ee barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa farsamadu waa sheekeeya waa mar kale iyo xog waraysi ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baaba'a iyo bukhliga iyo beenta iyo baraka'a iyo barya aadamiga allahaynaga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada tala xumaanta iyo toobad toobadla'aanta allahaynaga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadab la'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahaynaga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusidda dabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allahaynaga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraadda iyo xumaanta allahaynaga nabadgesho gesho qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allah inaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allah inaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allah inaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqib xumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allah inaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baaba'alayda jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahaynaga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allahaynoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladdana allahaynoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo derisada iyo dowladdana allahaynoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allahaynoo wanaajo xaajo khalkhalka iyo khilaafka allahay naga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatulijaaba nooga yeel carrabka yaga allow ismul acdamka ku beeg gebigebi ka lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira aynu ku bilowna qodobka ugu horeeya ee barnaamijka xog wareysi afarta xaafadood ay ka kooban tahay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaa caawa ku fatahay guud ahaan webiga shabeelle dadkii halkaasi deganaa ayaa horey uga barakacay maamulku waxay sheegeen inay hadda bilaabeen inay biyo xireen ay ku sameeyaan xarumaha ay ku shaqeynayso dowladda hoose gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka hiiraan cabdi cumar ayaa keyna in arrimahaas si ooga waramay degmada hadda beledweyne ku sugan hadiia bahda idaacadda horta waa mahadcelinaya celinayaa saacadan aad u soo horta xaalad aada u khatar ahaa magaaladii eh, ay ku sugan tahay magaalada dhammaanteed biyaa haysta afarta xaafadood meel dahan ma laha biyaa wada haysta caawa anagii lafteeniya sii kala go-an oo qaybna ceel jaalla ay dhistaa qaybtii kaleeto guryaha xafiisyada ay u ahaayeenna saacaddaanaan kula hadlaayo caraan daldalaya biy biyo xafiis celinaya ma garta waa garta marka walahi nio oh. musiibo qaranaa taalla meeshaan ilaahygii keena dee wax noo dhaamba ma laha subxaanahu watacaala isagaasaan kolay babaryaynaa intii wax garanaysana waa u sheegaynaa oo oh. maamulna taqaano dhibaato dadeed la taqaano dadka beriga biyahan ku barya cawada ku baryay baalay kula baryeen berina aleelba unbaqan marka kolleyba baaqan jeedinaynin waa kaas laakiin guud ahaan magaalada afarteeda xaafadood hal xaafad oo dahan male afartooda xaafadood biyo weli waa marin dhiman waayo xaafad waa geli jireen xaafad waa laga bixi jiray xaafad waa roonaan jirtay laakiin afarta xaafadood oo dhan magaalada meel dhahan aan jirin iyo aada u xowli ahaa haysta waktigu ilaahay naga qaadana waa arkayna insha allah waayahay gudoomiye ma roobab ayaa daaya aya mise webiga ayaa fatahaad xoogan sameeyey roobab waa da laakiin hadda anaga balweyne ahaan naguma da-aynin gaararkeenaas waxbaa ku dadahay laakiin wax saas weyna maaha laakiin mar haddii weligii iyo cirkii hadday isku aarmaan hade wa waa duufaan waayo duufaan caadi a ah waayo ilaahay hanaga maslaxo duufaan caadi a ah mm. waayo qaybta hadda aad ka joogtaan oo biyaha soo gale waa xaggi waad xilligan biidad goreynta iyo biyo annaga waxaan joognaa boonda leeqleeqato ninkii yaqaanaa yaqaana boondada leeqleeqato la yidhaahdo barigeeda ayaan joognaa ma xasan diif guryaha ku aadan intana laamiga lamagalaay intaasaan joognaa ma garata waa garta intana waa biyeysan way wax oo mhm. dadka marka danta yar xaalkooda waa sidee caaw ee dadka walaaloo biyo ka baxay waa taqaanaa dib iyo biyaba col Ah, eh, baahina banaanka ula baxay ilaahay wuxuu siiy un baan arkaynaa biyaha may cabayaan biyaha nin baahan biyo ma cabi karo marka baahi aad u kululna waa jirtaa baahi aad u kulul oo dhiiqa iyo eh, biyo dhexdood kugu qabatayna waa jirtaa hadda ilaahay unbay leeyihiin dadka allee khalqalay wuxuu ugu talagalay wax dhaama male laakiin waa baahi aada culus aa jirta baahi aada culus jirta waaya ilaa hadda khasaare marka oo soo gaaray dadka rayidka ma ogaateen maamulkiina guud wallaahi inigo maamulka maanta ilaa bacaadaan tagnay ilaa iyo doomaan qaadanay waa tagnay khasaaro burbur hantiyeed oo waxaa jira oo guryaha jira ma garata laba laba mitir saddex mitir dhagaxyadii la dhisay oo dhan biya waa ka dulboodeen marka burbur weyn ay geysteen guryahii oo dhan waa dumiyeen meel alla meeshay ka soo baxeen bari bariya qoraxsinba waxawaaye burbur hantiyadeedaa jirta burbur naf hadda dhimatay weli ma diiwaan diiwaangelinin barhunsaska beriga wuxuu noo ahay barfakaaraha inaan ogaano inta ilaa beeraleyda waa tagnay waxyaala meel kugugo'sada gooyaan kusoo qaadnay waa soo gudbinay waa keennay laakiin wax nafa ah ma jiraan sa ilaa hadda warkeeda ma hayno laakiin burbur hantiyadeeda dhacday walaahi guryo badan guryo badan guryo badan ayaa eber guryo badanaa waayahay marka qorshihiin hadda muxuu yahay maamulka oo ku aadan bulshada rayidka ee biyahaasi u saameeyey anaga maamulka inaan dadku wacyigelino waayo waana wacyigelinaynaa wxburana ah ilaahay baa keenay wixii hay-ada oo taageerana insha allahu ummadaas wixii wax noogu dhiibana si nadiif oo walaalnimaa inaan wax ugu geynaan jecallaha waa dadkeenii laakiin haddaa laku sidaan jecelnahay waxwaa burbur lacag iyo nafta hadda banaanka taala cawaliyo eh, habeen damba midna ayna biyahan ka nusqaamaynin biyo waa sii ziyaada hayaan waa sii ziyaadaya maoge wax nusqaan la yidhaahda ma hayno haddaan warsanayna ilaa toban beri daday soo haayeen jeeda oo weli xataa laansaar xataa laansaar ayna ayna weli u gaarin marka toban maalmood haddii na hayaan waxawaaye markaas geeriyaa bilaabanaysa ilaahay hanaga soo gaaro ilaahay hanaga soo gaaro aad bay ucunta marka maamulkana waa dadaalaynaa hirshabelle haduu leeyiha insha allahu taala boqol kiiba boqol waaya dadka waxaa jira dad ka barakacay magaalada xilligan oo aada daafaha magaalada oo aada idinku ka warhaysaan ma anaga mar horeba dadka qaarkood baxeen intii u dambaysayna waa saakay baxeen intii udambaysana saakay baxeen magaalada biyaha iyadoo abaaruq ay soo galeen iyadoo baaruq ay soo galeen marka waa waa laga tabaabushaytay dadka waa laga maati goor waa laga maati bii hore roobkaa markii hore bilaabay dadku bixiyey haddana da biyaa soo socda layi reerdada inti dhulka angegnaa iskasii guuray taasi markii biyaa la arkayna intii kaleeta waa baxeen m banaanka baxeen bulshada soomaaliyeed waxaan ujeedinayaa horta walaalayaal in la taxaawiyaa musiibadan musiibo qaran waayo waana soo noqon horta waan soo noqnoqotay maqaadir ilaahay waayo laakiin bulshada ummada soomaaliyeed iyo anaa caalamiga ah iyo dawladda federaalka iyo eh, eh, nka iyo wax alla wixii maaragtay eh, taageero bini aadan waxba bixin jiray in ummadan lasoo taageero oo laga soo gaaro intayna dhimasho hadda bilaabanin waasu soo socotaa hadii aanan laga soo gaarin insha taala tacaala bas ilaahay badbaadiyaa badbaadaya taasaan jeedinaynaa insha allahu tacaala ummadana wax loonagu dhiibo aan anagana si fican uga shaqayno ama ayaga laftooda ay keenaan o gacantooda ku bixiyaan anagana ammaankooda aan sugno insha allah haduu laayidha jaaliriha beryahanba waa shaqaynayeen waa dadaalayeen laakiin wuxuu qabiil qabiil iyo forbaltifaaf iyo wax baasa carada qarinay marka jaaliduhu kolley ma fadhiyaan cid kasta oo marka dibada jirto ama wax ilaahay u dhiibana waa u baaqaynaa waxaan leenahay walaalayaalow maanta soomaali waa isku mid walaalnimada waa mid waa mid gariiraan maanta waa dhibaato weynay ku jiraan boqolkiiba boqol Eh, in laga soo gaaro nin walba wuxuu sadaqaysan karo akoonka ilaahay inuu gasto kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka hiiraan cabdi cumar oo ka warramaya xaaladda guud ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gogob kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal barnaamijka xog wareysa aad dhegeysanaysaan idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho idinkaga imaanaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre oo ka hadlayay xaaladihii u dambeeyey ee dalka iyo fatahaadaha ka dhashay daadadka roobabka da-ay iyo webiyada ayaa waxa uu sheegay in xilligan loo baahan yahy in bulshada soomaaliyeed iyagoo isku gargaaraan sidoo kaletan wuxuu baaq u jeediyay hay-adaha samafalka roobab baa jira daadadka jiraaye waxay saameeyeen dad kor u dhaafaya hal milyan oo soomaaliyeed nus milyan soomaali ah ayaa bannaanka tuban oo guryahoodii ka baxay hooyooyin soomaaliyeed ayaa caawa bannaanka ku umulaya waxaa la soo darsay oy la nool yihiin baahi dhaxan iyo roobkii iyo hooy la-aan waxay la nool yihiin dhammaan wixii ka dhalan jiray daadadka hadday tahay shuban biyoodkii oo ka dhalan jiray cudurradii dee aan garanayno shubanbiyoodkii malaariyadii kaneecadii dabcan iyo qaniin kale oo ah masaskii oo runtii meelaha qaarkood dadka xataa hadda ay jiraan dad ay cuneen masaskaas waxaa kala xidhan magaalooyinkii baar dheere way kala xidhan yihiin shacabka qaybtaa iyo qaybtaa waxaa laga yaabaa ardaygii maalin dhoweyd baxay inuusan gurigiisa guriga hooyadiis ama aabihiis ku soo noqon karin maxaa jira biyihii baa xidhay waxaan u ordaynaa oon ku dadaalaynaa sidaan u heli lahayn doome isu gudbiya dadki markaasay waxay keentay in helicopter ay xamar looga qaado oo meeshaas lagu geeyo waxaa kala xidhan luuq waxaa dhibaato weyn ka jirtaa doolow waxaa dhibaato ka weyn ka ji dhibaato weyn ka jirtaa baydhabo waxaa dhibaato weyn ka jirtaa ilaa iyo labaatan iyo dhowr degmo oo dalka ka mid a ah. waxaa halisoon cabsi weyn ka qabnaa hadda in webiga shabeelle uu yimaado oo uu dadka ku qaado magaalada beledweyne iyo magaalooyinka kale ee dhacaa webiga jinkiis marka markaad dhinacaa istaagtana maxaa kuu muuqanaya waa disaster barwaaqo iyo disaster isfiirsanaya oon isu tegi karin oon is isticmaalayn ayaa la noola contradictions islaam oo lagu yaqaanay nabad iyo walaaltinimo iyo wada noolaansho oo haddana wax gowracaya oo wax dilaya marka kii wax gowracayay oo garh weyn oo cumaamad wata oo allahu akbar leh dadkiina dadkii ilaahay bani aadamkii ilaahayna laynaya oo intuu intan u yimaado hal mar qarxinaya halkanaa laga helaa waddan barwaaqo ah oo waxaa laga sheegaaya oo dhan ay dul ceegaagaan ay dul ceegaagaan ay fadhiyaan dadkiisiina sidaa u eg yihiin oy noocaa yihiin soomaaliyaa laga helaa ilaa goor may soo jirtay marka ilaa goormaan sa ahaanaynaa waddan dadkiisu boqolkiiba toddobaatan da'doodu ay ka yartahay soddon iyo shan oo dhallinyaro ah waddan in ka badan sagaashan in ka badan lixdan iyo sagaal boqolkii ay ku nool yihiin maalinkii wax ka yar laba doolar afartan iyo saddex boqolkii ay ku nool yihiin wax ka yar hal doolar maalintii dhallinyaradiisu ay dadka dalka ka tegayaan ayagoo raadinaya nolol iyo mustaqbal haddana waxaa la soo bandhigayo waan buuxunaa haddii geel xoolihii la aado afartan milyan heads oo xoolaha life stockan haysanaa agricultural la yaqaano oo how many hictars milyonis ayaan haysanaa badihii waan sheegnay xeebta ugu dheer iyo waxa dhex ceegaagaan ayaan dhex haysanaa then waayaan sidaan marka u nahay marka caqligu wax si naga yahay waxaan u baahan nahay inaan dib u xisaabtanaan u baahan nahay waxaan u baahan nahay inaan ka waayo ay sidaan u tahay waddankan waa rij waa la hubaa ma been baa ku jira waddankan inay waxaan la sheegaya waa run laakiin dhibaatadan waxaan maxay tahay maxay ka timid waxaan oo dhan dhibaatadiisa waxaa keenay waa la ogyahay waxaa keenay deganaansho la-aanta colaadda dhibaatadaa keentay deganaansho la-aanta khilaafka colaadaha dhibaatooyinka ayaa waxaas wada oo sabab u ah waxaynu u baahan nahay dalkan inaan sidan ka bedelno waxaan u baahan nahay isbeddel dhab ah ma aha sheeko waxaan u baahannahay qofka soomaaliga mentalitiga soomaaliga ee muddada dheer soo jirtay ee kacaankii jirtay ee ka hor jirtay ee weligeed jirtay inay isbedeshaan u baahannahay aragtida dowladnimada saan u naqaano sideedaba ay inoogu timid ayaa qaladaba siday dowladnimada inoogu timid iyo saan u fahamnay iyo saan u qaadanay haddaan soomaali nahay waa qalad si qaldan aan u qaadanay marka waay dowladnimada maxay inoo tartay malaha markii horeen geeli iyo xoolaha dhaqan jirayba dadkeennu ka nolol fiicnaayeen marka dowladnimadii maxay inoo qabatay dowladnimadu waa nicmo ka mida nicmooyinka ilaahay bani aadamka uu siiyey ayay ka mid tahay oo ilaahay u hibeeyey laakiin innaga ma inoo tahay sidaas wax kastoo ilaahay uu nicmo bani aadamka ugu keenay innaga sidii ma inoo tahay mise si kalaa jira islaamkaa kow ka mid a waa nicmo ilaahay uu siiye qofka innaga ma nicmi inoo yahay mise intii allahu akbar la dhahaa madaxa laynaga gooyaa waxaa ka mid ah nicmada inaan dad nahay isku mid ah hal luuqad ku hadlaaya hal midab leh oo isu eg hal diin haysta hal madhab haysta waxaa runtii haddaan dib ugu noqdo bictarkii madoobaa ee muuqday marka laga reebo kan maanta ee cad ee quruxda badan ee cagaarka ama cagaarkaa waxaa soo baxaysa runtii oo daadadkani ay keeneen buundooyinkii oo dhan inay go-aan kuwo way sii gonaayeen kuwana awalba liiq liiqata midhan bay sii ahaayeen kuwo way sii gonaayeen laga soo bilaabo jubbada hoose ilaa gedo yacani qaar badan oo go'naa baa jiray shabeelle qaar badanoo ganaa baa jiray haddana kuwii jiray ayaa runtii halis ah oo oo meesha ka bixin raba waxaan u baahan nahay inay buundooyinkaas iyo dibidhiskoodu aan priority siina hadda halis bay ku jiraan khudbaddii aan rabay inaan akhriyo markaan arkay sida kulli aad u wada dhex qaadeen idinkaa wada akhriyey laakiin waxaan damcay inaan isbarbar dhiga bal mushkiladda waxaan aan haysanno iyo waxa saxda ee waaqica la noolahay inaan isbarbar dhigo oon idin dareensiiyo inaynu u baahannahay isbeddel ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamsi cabdi ayuu kaasi ahaa gafgaf lagu lum geedgeed ka baxay godingodin ku taal gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ahna kusimaha madaxweynaha aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa xafiiskiisa ku qaabilay gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle gudoomiye sheekh aadan madoobe ayaa warbixin ku saabsan xaalada guud ee deegaanada ay fatahaadaha iyo daadadka ku rogmadeen ay saameyntu ku yeesheen waxuu ka dhageystay gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka wuxuuna gudoomiyuhu kula dardaarmay madaxda iyo shaqaalaha hay-adda sodma inay dadka soomaaliyeed loogu adeego si hufnaana islamarkaana ay laba jibaaraan shaqada ay qaranka u hayaan sidoo kale gudoomiyaha ayaa guud ahaan dadka soomaaliyeed ugu baaqay in la isku gurmado oo la gacan qabto dadka ay saameeyeen daadadka iyo fatahaadaha markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalmaan ee barnaamijkeena wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war anagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalemaana waxaa la yidhi baadilkii la geystaba xaqa maalin uun gudo eh dardaraanta socotiya dulmiga meesha sare gaadhay godkii bay qoteen reer galbeed waana gelayaan warbowgadadka qase xamaas baa ku jirdhah war walilis dawolooba dulmama duugi maaha daahire waleeri war waxaa kaloo la yidhi gardarro godkaagii malguugu soo galay warana waxaa kaloo maqli jiray nin gardaran ma guulaysto warana waxaan maqli jiray gafuur duubata iyo indhaha god ku xidhataaba gardaroy gardaroy godkaagii wataa lagugu soo galaaye war niminka gardaradooda waa eedeena waayadan godadkaa loogu galayey degmada celleer ee gobolka galguduud ciidamada macawisleeda weeraray waxayna gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah dhagarqabayaashii lacagtu waa runjiya al-shabaab oo la yidhahda cabbaas caraye garoobshe haddii inuu rag badan gooracay gabdho badan uu garoob ka dhigay ayaa meesha ka cad war kalamaanay aniguna waxaan dhihi lahaa ciidamada geyiga daafacow guulna dhaxal siiya gumaysiga ilaa hayeelin awad iyo geeri loo dhalaye sidaad shalay u soo gaabiseen kii bulshada gooyey gardaduubna ugu soo xirteen gacalki naafeeye gafuur duubta waa nicamnahe gowrac ugu jiida alladalaba kuwaas gowrac waa istaahilane wax dhanbaa gumaadee ku gabood falaysin waa garsoor ilaahay waxay kaa gudaayaan gashigoodii weye hadda hadda hadda hadda gurigoodii baay alla ilaah gurigoodu aaba'o weliba ciidamadu gumucololey la guuclaynayaan godinaflay kula goobayaan geedkaad gashaba way goynayaan cabdulla waxaa kaloo layidhi owgeedow gafuur xumay goodmaasheed gale waa la gobaa godkiisgalo war kalemaanay war ma haysaane geedkaana iska soo fadhiisanaysaan waana iska hadlaysaane dalka xaalad degdegaha ah lagu soo rogay saacaddan iyo maarshaallowa wejigii saddexaadaad dagaalka miyaa bilawday walba waxgee loo degdegahayaa wah wallay sheegataan haddana bandoo bilaawday madeeyow adiguna degdeg badan seenid ayaa doorasho kuu sheega war waaba yaabaya makaroonafayraskiyaa soo laabtay war weligiin kalemaanay warka waa dhabjisaan sidaad waalan wasiirka warfaafinta oo war xukuumadda ka soo baxay akhriya wuxuu yidhi daadadka iyo fataahadu waxay saameeyeen dad badan hal milyan soddon iyo dhowr qofoodna inta la waa ku dhimatay sidaas darteed dalku wuxuu gala xaalad degdega ah si loo samata qaybaha ay saameeyeen daadadkaasi war kalemaanay waad maqashiin oo dalka waxa la gelayay xaalad degdega ah. hase yeeshee anigu waxaan dhihi lahaa mabda'a barakada iyo khayrka kow habaaqan bulshada oo wada heshiisa adduunka la baaramaysa ayaan baahi u qabnaaye habaaqan waxaa naga mudan bogaadin mas-uuliyiintii ku baaqay dalkeennu inuu baraaro ammaankuna sii ballaadho ka badi dawladdeenniyay ka badi ka badi oo hawsha badi cadowgu haynaga baqee mar kale hawshaada badi abwaan axmed siciidow iska jir dowladayday iska jirna waa kaa maqli jira dayo walaal nagu dayana waa kii yidhi <laughs> war abwaan axmed saa'iid tii hore iska jir iska jirsin lahay ya luga dhiigile galli tangna hata kabadi kabadiya leey koley dadkeennoo dagaalkii ku jira qoladii dhiigdoonka yaa duufaan ordaysiya haddana daadku weeraray walaala dadkeenna allaha badbaadsho shabaabkana daad ha qaado war kalemaanay war ma haysaane maxkamadda ciidamada qalabka sita waxay xukuntay eedaysanayaal loo haysta kii shabaabnimo oo laga soo qabtay degmada hodan kana mid ahaa maamulka degmadaas kooiyo toban xubnooday ahaayeen sagaal ka waa la xukumay laba ka markii dembi lagu waayeyna waa la sii daayey war maalmahan dacwo iyo dood doodba idinkaga dhegantahay waxaad idhihi lahaa jacbur gabaya suugaan jajaba hadalla jaanjaana jacayl iyo nacayb wada socdiyo doodo kala jaada iyo sheeko kala jeedda iyo heese jaajaa ah intaasoo iswada jiirsan baad jid u samaysaane kaftankiiyo xaqiiqada jirta aad wada jilaysaane su'aal iyo jawaab wada socdaad jiib ku qarisaane jambal baad dhigaysaan haddana way iska jiidaane jilaco wayaa doonaysaan jeer kan kala maane waa jeel albaabkii waxaad wada jugayseen allay leey jidkiisii ayaad dhab ugu jeedaane jihadiisii weeyaan halkaad wada jalleecdeene bal joojiya tareenkan qof gale looma joojiye arkalmaanay waxaa la yidhi wixiid kasaysid ninkii kasaayo oo adigana ku kasaynin inaad kasaysid wixiis kasaayo seesku kasaa inaad kasaysid wixiis kasaayo adba ma kasaysid wixiis kasaaye haddiid kasaysid seesku kasaa inaad kasaysid wixiis kasaayo now war maanta geedkii xaaladiisi ma fadhida iyaa qabsaday war kalmaanay waxaa la yidhi adigoo nin soo raacay oo lagula soo dhuuntay qodbasirana maagmaagan oo yara cabsoonaya arays ururna kula soo tago lagu masaafay dufaystay eh. oo bajaaj abwanguura wado dhinac lagaa saaray eh. oo shiikh cabdulla meelo dhexe idinka soo raacay eh. haddii lagu yidhaa meherku waa koob dollar sow lacag jacaylka ka weyntoosu dhihi maysid oo saw aqbali maysid waa la isku haystaaye intaasaan soo koobaya ayaana sii badin kolley bajaajkii qudbasireed lakagaada eena ma'e biina ma'e asaa marka maa boqol la ganaaxo war gabdhaha waa la kala guursan jiray daa'in abidkoode meherkan raqiisee maxaa loogu badin waayey war caraysaa baqaylahaan u maleeyey war hadda ka hor soo tii la yidhi inantan intaan jeclaadaaba waa reera gabadhoode ayaduna isoo doona bay dhihi taqaannaaye anna lacag ma haystee midaan soo xadaan rabey qodbasre ilaahu nasi caadil baa tahay oo haddaba oo ma laga aqbalay waar maydin maqal dad baa jira waalano hadday wax israba arkaan ku kala weliya xuman walaalaha kala dile jacaylkeenna ka weyn war waxaad ka tagta wediya calaf waxaan inama kala weeciyaano jacaylkeena ka weyn war dhammaantiin waxaad ka tagteen cashaquu wadaad male walalowna kuma halo wan wanna kala tagay war kalemaanay war mahaysiina gabdhaha sabankan jooga waxaa la yidhi waxay rabaan nin lacag leh aqoon leh quruxna leh nin aan abidkii guursan xitaa shukaansi aan soo marin nin jekada geli kara howlaha gurigana si fiican u yaqaan nin aan xilliga arooska qaybta laxjeclada shaqaynayn mase waxba ka aqoon nin goortii la doona lagu xanaaqo laakiin isaga farxaan iska ah nin sanadkiiba mar aqalka inuu bedelo ogol nin gabadha hooyadee tuurta ku sidi kara ilaa xajka laakiin aan hooyadii xitaa guriga ku casuumi karin nin aqbali kara in mararka qaarkood been loo sheego laakiin isaga aan beentaba aqoon nin toddobaadkii laba jeer ogol in cashada uu ku keena tegawey bishiina hal mar gabadha hotel meel casho ka soo sii kara nin reerkiisa qarashaadka u xisaabin laakiin laxjeclo badan markii ay joogto ehelka iyo saaxiibbadiis nin sasabaad iyo ammaan badan oo gabadha marka ay xanaaqdo sasaban kara isaguna aan weligii xanaaqaynin nin aan siyaasad arrimo toleed iyo danguud habeenna ku mashquulin ee haddiyo goor xaaskiisa iyo reerkiisa u heellan nin maalinta wixii uu suuqa ku soo arko iyo waxay dadku is yidhaahdaan xaaskiisa si buuxda ugu warrama hadiyad un maalin waliba soo wada nin la ridi karo sida dheshiikaha oo aan bartilmaameedkii lala beegsado gafaynin nin wixii la siiya iska cuna meeshii loo goglana iska seexda oo aan muran badnayn nin daacada oo xaaskiisa ku yidhaahda hebloy baasuwuurkii facebook iyo kii taleefankaba ilmuhu way barteene noobaddel anigana ii sheeg iyo qodobka ugu dambeeyaoo ah nin bil waliba xaaskiisa ka abdhayd gareeya mushaarkiisa lacagaha soo gala xisaabaadka akoonka ugu jira war ninkaas la joojiyaana bannaan la jiifiyaana bannaan waa boolgaraamka u sugan horti lahakashwaa uma ey warkaasoo kale reer muduggu waxay dhahaan waa sixran yahay war reer berigona kaasoo kale waxay yidhahdaan alaraad qaaday war reer koonfurkaas hada weliba eraayana afguelansaadi naw waar kaa go'a lagu tolay arkaasu waa tacban yahay waar maxaan qaaday xasaska layskuma dire usidaaya u qabaa usidaaya ma idin maqal war kalemaanay war ma haysaane madaxweyne xasan sheekh khudbad ka jeedinaya shir looga hadlayay arrimaha qasa oo u dhexeeya wadamada islaamka ka furmay dalka sacuudiga wuxuu yidhi waxa qase ka socda waa wax bini'aadanimada ka baxsan xerarka caalamiga ahna waa khilaafsan yihiin wuxuu yidhi ilaa la helo dowlad falastiin ay leedahay nabad gobolka ka dhici mayso wuxuuna yidhi inkastoo aan la daalaadhacayno dhibaatooyinka argagixisada haddana shacabka falastiin dhibaatada iyo xanuunka haysta waan la dareemaynaa waxaana ku baaqayaa xabad joojin deg deg ah in la sameeyo hadda waataad ogeedeenoo raiisul wasaaruhuna uu hore u yidhi falastiina argagixisa aqbali mayno madaxweynihiina waa ku raacay hadda marka mawqifka dowladdeennu waa cad yahay warwarkaasi waa cad yahaye ninka nabadda moolkaa ku riday waa maraykan qasab maanta waxaan ognahay maataduu wadhay carabtuna masaakiin yareerada tuuguma ay odhan madaxdeenna mooye ma jiro mowqif la caddeeyey war waxaa kaloo la yidhi waa yeel bistiisaa jiroo bixisa haysaae bini'aadan shacbiga uma yaqaan bay dhan falastiin war waxaa kaloo la yidhi bini'aadan ruuxii dhiboo belo ku foognaada wuxuu goodadeeyaba adduun waa beryo kale muddo iyo mar uunsow qabriga lama ballaysiiyo waaryaareen maanta gooja caddaba soo hadal qaadi maysana waa maxay war weligiiba xinjir waa qubaa xoog ninka isbada war axmedow ninkii xinjir quba waa xaq in lala xisaabtama waa xaq aryaadhahaase magac cabdullana waxa uu yidhi xumaan ma waayo xaasidka iyo xuujiyo xanyaabeen xumaan ma waayo xaasidka iyo xuujiyo xanyaabeen xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijkai xog waraysi kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabadee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo nawale abi lama heshiiyo ninkan wada hadimadiisa nawale abi lama heshiiyo uhuraynaftayda